alxadiiu aamin waalaauuna xadiiska soddon iyo sideedeeye hada maxalu warawaa muslimu imaamu muslim wuxuu ka wariyey can abi saciidin اkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sal اllahu calيh wasalam ina min ashari الnaasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mida cindallahi ilahay agtiisa ilaahay marka la tago ilahay hortiisa dadka ugu shar badan waxaa ka mida mansilatan xagga derajada qofkaas la gey doono meesha lagu ridi doono dadka ugu sharta badan waxaa ka mida yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha arajula nin yufdi u galmoonaa ilaa mra'atii xaaskiisii wa tufdi ilayhi ayadiina waa u galmoon uma yanshuru wuxuu faafinaa sirahaa sirteedii dadka aakhira marka la tago beleda la kulmi doona ee cuquubada waaweyn la kulmi doono ee meelaha dadka la gelinayo meesha ugu shar badan la geli doono waxaa ka mid a ninka iyo xaaskiisa markii jimaac ama galmoosho dhex marto qofkii dadka kale uga sheekay qofkii dadka kale uga sheekay taasaa ka ah. hmm, taasaa ka ah. rawaha muslima weli oo saasaan yeelnay iyo saasaan yeelnay wey waxaa naarta lagu gela ee waa kulanay ma ahan waxaa naarta lagu gela saasaan yeelnay qaabkaasaan yeelnay haweenaydaa sheekayn ama ninkiiaa ka sheekayna marka nabigu wuxuu yidhi ina min ashari naasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mid ah cind allahi ilah ku shar badan mansilatan xagga darajada yowma alqiyaamata macnaha meel shar badanaa la gelina wey waa naar nacuudu billahi min annaar arajula ninaa ka mida yufdii gaaraya ilaa marati haweentiisii u gaara waa u galmoonaa wey wa tufdi ayaduna waa gaare ilayhi ninkii waa u galmootay wey uma yanshuru wuxuu faafinaa siraha rawaahu muslima weriye raqamka kun iyo afar boqol soddon iyo toddoba qaala munaawiyu cabdira'uuf munaawi wuxuu yidhi raximah اllah fii fayd اqadiir kitaabka la ydhaha faydulqadiirka wuxuu ku yidhi cabdira'uuf munaawi raqamka laba kun afar boqol toddobaatan iyo toddobo qowluu yidhi yufdi wuxuu gaaraa ilaa mra'atihi ee yasilu waa gaaraa ilayhaa haweenta istimtaacan ku raaxaysi fahuwa yufdiga fahuwa yufdigu kinaayatun sarbeeb weeye can iljimaaci galmooshadiyaa la sarbeeba wa tufdii ilayhi iyaduna waa gaare ey tastamticu bihi waa ku raaxaysane wa aslu asalkiisa kelimadana min alfadaa'i bannaanka laga keena dhul banaano cidna kaa celay wa qaala cabdira'uuf munaawi wuxuu ku yidhi raqamka laba kun afar boqol sagaashan iyo kow wa daahiru sida muuqata ana almar'ata haweenaydu ka rajulu siday ninka xaaraam uga tahay inuu oo wixii gobasha ku dhex xaaskiisa uu ka sheekeeyo haweenayduna waa la midoo saasay xaaraan uga tahay fa yaxrumu waxaa xaaraan ka ah calayhaa haweenayda ifshaau sirihi sirtiisa inuu faafido ifshaau sirihi ninka sirtiisa inay faafido cala almaraati haweenayda marka waajib waxaa ku ah allaa tufshiya inaysan faafin sira maa shay sirtiisa yajri yajri dureersana ama ka dhacaa baynahaa ayada iyo wa bayna oo min alistimtaaci isku raaxaysi ah waljimaaci galmoosho ah iyo wanaxwi dalik wixii